alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed w slma tasliima kaiira fadliga cilmigu aad iyo aad buu u weyn yahay fadliga cilmiga adilo badan baa ku soo aroortay aayado qur'aana iyo axaadiis nebi sala allahu calayh wasalam oo fara badan baa ku yimi fadliga cilmiga waxaynu tusaalaynaynaa adilada wax ka mida iyadoo kollay wakhti badan aan hadalku aanu ii sahlanayn saas aawadeed kollay hadal kooban baan insha allahu tacaala cabbiri doonaa ilaahay waxa uu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin kuwii yacnii cilmiga lahaa ee wax garanayey iyo kuwaan cilmiga lahayn miyay siman yihiin ma sinna su'aashu waxay u dhacaysaa diid may u dhacaysaa oo ka'annahu in la yidhi ma sinna ee waxa mudan kuwa cilmiga leh marka waxay tilmaamaysaa aayaddu fadliga ay ka leeyihiin culammadu cidda aan culammada ahayn ay ka leeyihiin taana waxaa lagu gaadhi karaa in culamo la noqdo marka hore cilmiga in la dalbo oo cilmiga haddaan la dalbin oo cilmiga la doonin oo la raadin oo aan lagu sabrin oo aan loo dhibaatoon cilmiga lama baranaayo cilmiga waxaa lagu baranayaa in laysku kelifo inama alcilmu biاltacallum cilmigu barasho la bartoo laysku kellifa ayuunbu ku yimaaddaa waa laga yaabaa dadka qaarkood inay iska jeclaystaan ama tamanniyaan inay intay habeen seexdaan iska soo toosaan iyagoo cilmi leh laakiin tan noocaasi ma dhacayso inama alcilmu biاltacallum baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam cilmigu wuxuu lagu helaa oo ku sugnaadaa barasho la barto ayuu ku sugnaadaa ruux isagoo cilmi lahoo caalima dhashayna ma jiro wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a ilaahay wuxuu idinka soo saaray caloolihii hooyooyinkiin idinkaan waxba garanaynin fadliga cilmiga adilada ku soo aroortay waxaa ka mida aayadda allah uu yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay kor wuxuu u qaadayaa kuwa rumeeyey iyo kuwa cilmiga leh derajooyin buu sare u qaadayaa marka waxaa sare loogu qaadayaa waxa weeye waa biliimaani waalcilmi iimaankiiyo cilmiga ayaa sare loogu qaadaya waxaanay ka mid tahay derajooyinka sare loogu qaadayo derajo sare u qaadka afarta meelood ay qur'aanka kaga soo aroortay mawdicaasi ka mid yahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat cilmiga ruuxa lagu kor qaadayo oo sare loogu qaadayaana waa cilmigii sharciga ahaa camalfalna uu weheliyey oo haddaan cilmiga lagu camalfalin oo lagu dhaqmin dee fadiile laguma helayo ee wuxuu noqonayaa cilmigu inuu xujo ku noqdo ruuxa sida nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam waalqur'aanu xujatun laka aw calayk waalqur'aanu xujatun laka xuja ayuu kuu yaho aduu kuu doodayaa aw calayka ama adiga ayuu xujo kugu yaho kula doodayaa oo kugu buuxinaya marka laba mid weeye inuu adiga kuu dacwinayo qur'aanku iyo inuu adiga kula dacwinayo ruuxa uu la dacwinayo wuxuu odhanayaa maalintiina iguma camal falin habeenkiina waa iga seexday marka xaggii akhrinta iyo xaggii camalfalka mid walba inuu dayacay ayuu markaa tilmaamaya ruuxa markaa uu doodayana waa ruuxu u shafeeco qaadayo sida nebiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam alqur'aanu waasiyaamu yashfacaani lisaaxibih qur'aanka iyo soonkuba waxay u shafeeco qaadaan cidda u saaxiibka ah bimacnaa qur'aanka taqaana ee akhrinaysay ee ku dhaqmaysay ee ku camalfalaysay ee baranaysay ee baraysay ee soonkuna cidda markaa soomaysay ee soonka ilaalinaysay yacnii xuquuqdeeda iyo waajibaadkeeda ayuu markaa u shafeeco qaadaan waxaa kaloo caddaynaya fadiilada uu cilmigu leeyahay aayado badan oo qur'aanka ka mid ah waxaa ka mida ah aayadda allah uu yidhi shahida allaahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqasd ilaahay wuxuu qiray oo caddeeyey oo ogaysiiyey ka markhaati kacay mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooyaane macbuudka xaq lagu caabudaa inuu isagoo qura yahay malaa'igtuna saasay ka markhaati kaceen kuwa cilmiga u saaxiibkiina saas ayaguna ka markhaati kaceen inuu macbuudka xaqa ahi allaahoo qura yahay marka waxaa la sheegay markhaatigii ilaahay shahaadadii ilaahay tii malaa'igta tii ululcilmiga oo saddexduba ay ka markhaati kacayaan towxiidka ka markhaati kacayaan culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa fadiilada uu leeyahay cilmigu oo ululcilmigu shahaadadoodu inay muctabaro tahay oo shahaado la tixgelinaya tahay ayaa markaa laga qaadanaya marka taasi waxay sheegaysaa fadliga uu cilmigu leeyahay maadaama shahaadadoodii la ictibaariyey bimacnaa shahaadadoodii yacnii laga soo qaaday shahaado sax ah markhaati sax ah markhaati maqbuul ahoo la aqbalayo mar labaadka waxaa lagu lammaaneeyey markhaatigii ilaahay iyo markhaatigii malaa'igta ayaa lagu lammaaneeyey marka cid markhaati kacday waxaa ugu weyn allah waxaa lagu labeeyey malaa'igtii ayaa markhaatigoodii lagu labeeyey markhaatigii ululcilmigana waa lagu saddexiyey cid ululcilmiga ka fadli badani hadday jiri lahayd waa la sheegi lahaayoo martabadda saddexaad baa la gelin lahaa nebiyadii iyo rasuulladii dhammaantood waxay soo gelayaan ululcilmigaay soo gelayaan oo waa ru'uusu ululcilmi ululcilmiga kuwii ugu mudnaa weeye waa ululcilmiga kuwii ugu mudnaa ee rasuullada iyo nebiyadu oo culammadu waa maraatib waa darajaad ma aha derajo keliya ma aha nebiyadu waa sii kala mudan yihiin rasuulladu waa sii kala mudan yihiin tilka arusulu faddalnaa bacdahum cala bacd minhum man kallama allah walaqad faddalnaa bacda alnabiyiina cala bacd yacnii nebiyada inuu kala fadilay ilaahay ayuu sheegay rasuullada inuu kala fadiloo kala sarraysiiyey ayuu sheegay marka waxa weeye yacni ahlucilmigu waa sii kale fadli badan yihiin marka dhammaan rasuulladii iyo nebiyadii ululcilmigay ku jiraan ululcilmiguna waa ka guda ballaadhan yahay yacnii rasuullada iyo nebiyada oo cid marka rasuulle iyo nebiye aan ahayn oo ululcilmiyaa jira markaa saas aawadeed dhammaantood waxay soo gelayaan yacnii ululcilmigay soo gelayaan wa ululcilmi ayay soo gelayaan marka waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay cilmigu in shahaadadoodii lagu saddexeeyey ama markhaatigoodii markhaatigii ilaahay iyo markhaatigii malaa'igta lagu saddexeeyey wax laga markhaati kaco wixii ugu weynaa oo tawxiid ah ila tawxiid waajib ka weyni ma jire ayaa marka ay ka markhaati kaceen shahid allah anahu la ilaha ila huwa wاlmalaa'ikaةu waulu اlcilmi qa'ima bاlqasd waajalu shaahid waajalu mashhuudin bih wax laga markhaati kaco kii ugu weynaa cid markhaati kacda kii ugu weynaaba marka hore taalla shay laga markhaati kacana kii ugu weynaayoo tawxiid ah in ilaahay uu yahay macbuudka xaqa ah keligii oo cid kaloo xaq lagu caabuda ayna jirin waa shay laga markhaati kaco kii ugu weynaa wa ajallu shahaada markhaati kii ugu weynaa markhaatiga ka ugu weynna waa kee waa ka lagaga markhaati kacay shay laga markhaati kaco kii ugu weynaa ka lagaga markhaati kacay shahaadada lagaga markhaati kacay waxay noqonaysaa ajallu shahaada markhaatigii ugu weynaa buu noqonaya marka waxaa laga qaadanayaa shahaadadoodaasi inay tahay mid maqbuula oo la aqbalayo cidda markaa tawxiidka diidday hadalkoodu miduu xujo ku yahay oo yacni markaa garta ay ku sugayso qowlkoodu inuu baatil yahay ay caddaynayso in la aqbalaana ay laasim noqonayso kullu dalika waxay caddaynaysaa fadliga uu cilmigu leeyahay ayay caddaynaysaa macnaha noocaasa marka alcallaamatu ibnulqayim ayaa aad iyo aad wuxuu ugu cadcaddeeyaa kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada la yidhaahdo ayuu aad iyo aad ugu cadcaddeeyaa fadiilada cilmiga waxaa ka mida cabsida uu ilaahay mudan yahay cidda markaa ka baqaysa inay tahay culammada ayuu allah sheegay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa allah waxaa ka baqaayo qura addoommadiisa kuwa cilmiga leh ayaa allah ka baqaya cabsidu markaa yacni mudnaa kuwaasaa ka baqaya yacnii ruuxii marka aan cilmiga lahayni waxaa dhici karta isagoo isle ilaahay ka baq haddana wuxuu markaa ilaahay isleeyahay kaga baq inaanu markaa siday ahayd ula iman baa dhici karta oo sharcigii uu khilaafo ama wax rabbi uu kaga fogaanayo inuu kaga baqaa laga yaabaa dad fara badan baa isle ilaahay ka baq markaasaa waxaa laga yaabaa inay rabbi markaa u shariig yeelaan oo hadhiyo habeen waxay isleeyihiin ilaahay caabuda haddana markaa shirkiyaad iyo inay ilaahay wax la wadaajiyaan yacni oo cid kale wuxuu la gaarka ahaa ay la siiyaan ayay ku dhacayaan qaar kale taas samayn maayaan ee waxay samaynayaan waajibaadkii iyo faraa'iddii baa waxaa laga yaabaa siday kaga asaxaysay inaynay ula iman oo ay ka tagaan arkaantii wax ka mida ka tagaan yacnii nebiga sala allahu alayh wasalam wakhtigiisii nin saxaabiya ayaa soo galay masjidka laba ragcadood buu tukaday markuu laba ragcadood tukaduu nebiga u yimi oo salaamay markuu nebiga salaamay ayaa nebigu salaantii ka qaaday markaasuu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukani farajaca fasallaa kama kaana qad salla waa noqdo waa tukado siduu markii hore u tukaday ayuu markii dambena u tukaday markuu sidaas sameeyey ayaa haddana markaa uu eh, ku soo noqday nebiga sala allahu alayh wasalam waa salaamay salaamtiibuu ka qaaday markaasuu sidiisii leeg buu kuuhi irjic fasalli fainaka lam tusalli yacnii marka ku noqo oo tuko maa tukane buu ku yidhi marka wuxuu yidhi waaladii bacasaka bilxaqi nabiyan ma axsinu hayra hada facallimnii waxaan ku dhaartay kii waxaweeye ku soo diray xaalaad nebi tahaye sidaas si aan ahayn garan maayo hagaajin maaye ibar ayuu yidhi markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii baray markaa nebigu wuxuu tilmaamay ninkaasi salaaduu tukanaayey inay ahayd salaad la'aan isagu wuxuu islahaa waa tukatay salaaddii saxda ahayd baa tukatay laakiin wuxuu ka tegayey rukni arkaantii salaadda ka mida ayuu ka tegayey marka dad badani waxaa laga yaabaa arkaantii salaadda wax ka mida inay ka tagaan wax salaaddii burinaya inay la yimaadaan shuruudihii qaarkood inay ka tagaan ayaa markaa dhici karta marka waxa weeye xagga markaa yacnii ilaahay iyo awaamirtiisaba cidda u cilmiga leh alculamaau biاllaah wa biamri illaah yacni markaa ilaahay tawxiidkiisa iyo caqiidadiisa iyo ictiqaadkiisa yacni ictiqaadkiisa yacnii cidda markaa u cilmiga leh haddana awaamirtiisa iyo axkaamtiisa u cilmiga leh baa ilaahay ka baqanaysa baqashada uu ilaahay yacni mudan yahay iyaga ayaa markaa ka baqanaya taasna waxay tilmaamaysaa fadliga uu leeyahay cilmigu way tilmaamaya cilmiga saa loo ammaanayaa waa cilmiga sharciga ah cilmiyada maadiga ah ma aha ee hadday tahay dhakhtarnimada iyo yacni markaa injineernimada iyo yacni xisaabta iyo waxyaalaha markaa waxawaan cilmiyada la midka ah kuwaas ma aha culumta maadiga ah ama culumta tajriibiga ah ee tajribada markaysa markaa waxaa dadku ay ku keeneen ee adduunyada ay kaga faa'iidaystaan ee manaafic adduunyo leh kuwaas ma aha kuwa aayaadka qur'aanka ay ammaanayaan cilmigay ammaanayaan kaas ma waa cilmiga sharciga waxyiga weeye cilmigay ammaanayaan marka cilmigaa sharciga adilada aad iyo aad bay u ammaanta waxa uu ilaahay inoo sheegay inuu xaqu u muuqanaayo cidda markaa cilmiga leh oo allah wuxuu yidhi wayara aladiina uutuu lcilma aladii unzila ilayka min rabbika huwa alxaq waxay og yihiin kuwii markaa cilmiga la siiyey oo ilaahay uu siiyey kii lagu soo dejiyo xagga rabbi lagaga soo rogay inuu ka xaqa a yahay way ogsoon yihiin bimacnaa xaq iyaga inuu u muuqanayo ayuu markaa ilaahay inoo sheegay xaqii inuu u muuqanayo ayuu markaa ilaahay inoo sheegay waxaa ka mid a fadaa'isha markaa cilmiga ee marka wax la doonaayo in markaa culammada la weydiinayo oo marka loo baahdo shay yani markaa mas'alo loo baahdo waxaa la weydiinayaa markaysaga culammada ayaa la weydiinaya weydiinta la weydiinayaana faa'iide ma yeelateen haddaan la aqbalayn qowlkooda oo odhaahdooda aan la qaadanayn marka in la weydiiyo waxaa ka dhalanaysa in la aqbalo allah wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min qablika ila rijaalan nuuxii ilayhim fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun weydiiya ahla dikriga weydiiya haddii aydaan garanayn dadkii waxaa loo qaybiyey qaar markaa wax garanaya iyo qaar aan wax garanaynin kuwa aan wax garanaynin waajibkoodu waxay tahay waa su'aal waa inay weyddiiyaan cidda markay cilmiga leh markay weyddiiyaan ma aha siday doonaan inay iska yeelaan waa inay markaa aqbalaan maaha markaa hawadooda inay raacaan oo markay doonaanna qaataan markay doonaanna yani marka ay diidaan marka waxawe ma aha waa inay aqbalaan wixii markaa loo sheego oo loogu jawaabo waa inay marka aqbalaan dadka cilmigalena waxa saaran marka masaa'isha sharciga ah la weyddiiyo in yani yaga ay ka jawaabaan ayaa markaa saaran sida marka adiladu marka ay tilmaamayso siday adiladu ay tilmaamayso ilaahay wuxuu ku ammaanay ahlucilmigu inay cilmiga markaa laabahooda markaa ku sidaan bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu alcilm laguma ammaanin inuu sadarra ku qoran yahay ee waxaa lagu ammaanay inuu markaa laabaha markaa uu ku xafidan yahayoo laabaha lagu sido taasina waa fadiilo bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutu lcilm fadaaisha cilmiga waxaa ka mida in yani markaa la doonaayo mar walba cilmigii markaa ziyaado la rabo oo ilaahay u amray nebiga inuu ilaahay ka baryo ziyaado cilmiga ah oo allah wuxuu yidhi fatacaala allahu almaliku alxaq walaa tacjal bialqur'aani min qabli an yuqdaa ilayka waxyuh waqul rabbi zidnii cilma yacni nebi moxamed sala allahu alayh wasalam oo ilaahay u waxyooday oo cilmi badan uu siiyey oo markaa dadka ugu fadli badnaa oo ugu mudnaa ana sayidu waladi aadama walaa fakhra uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ayaa haddana ilaahay wuxuu yidhi wa waqul rabbi zidnii cilma waxaad tidhahdaa rabbiyow cilmi ii kordhi dheh cilmi ii kordhi marka cilmigu inuu markaa ziyaado loo baahan yahay oo markaa ziyaadada ilaahay laga baryo ayaa markaa laga qaadanaya waxay ka mid tahay yacni fadaa'isha markaa cilmigu marka uu leeyahay ayay markaa ka mid tahay fadiilooyinka cilmigu uu leeyahay waxaa ka mida inuu yahay markaa nicmo nicmo markaa inuu yahay waa nicmo cadiima marka nicmadaasi waxay mudan tahay in laga shukri noqo siduu allah u yidhi kama arsalna fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikmata wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun faadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun yacni waa nicmo in laga shukri naqo ay tahay oo waajib ay tahay shukrinaqa laga shukrinaaqayaa ay waajib tahay yacni fadaa'isha cilmiga waxaa laga qaadanayaa dhaleecaynta markaa la dhaleecaynayo dadka badankooda aqoon darrada iyo jahliga lagu dhaleecaynayo oo allah marka uu yidhi walaakina akarahum yajhaluun walaakina akarahum laa yaclamuun yacni badankoodu markaa waxba markaa ma garanayaan yacni badankoodu waa jaahiliinoo markaa waxba garan maayaan yacni marka adilada sheegaysa yacni aad iyo aad ayaa loo dhaleeceeyey cidda marka aan cilmiga lahayn taasna waxaa laga qaadanayaa cilmiga oo ku liddi ah aqoondarrada yacni fadiilada uu leeyahaa laga qaadanaya allah wuxuu yidhi am taxsabu ana akarahum yasmacuuna aw yacqiluun in hum ila kaalancaami bal hum adallu sabiila waxaa lagu matelay dadka marka aan cilmiga lahayn ee waxa weeye wax marka aqoona aan lahayn yani waxa wyn oo innaba wax allo waxay garanayaan aynay jirin yani waxaa lagu matalay inay markaa la mid yihiin yani markaa xoolaha ay la mid yihiin kuwa loo jeedaana waxa weeye waa gaaladii ayay markaysa markaa noqonayaan kuwaas markaa xoolaha lagu matalaya kuwa xoolaha lagu matelaya laakiin dadka marka waxa wan yani ahlul ah ee cilmiga markaa dhegaystay ee cilmigii markaa intay ka maqleen raacaya iyagu marka waxaway taas yacni markaa waa ka duwan yihiin ee waxaa loo jeedaa dadkii markaa cadowyada ahaa ee marka waxaweye rasuullada la colloobay ee rasuulladii raaci waayey ee cilmigii rasuullada qaadan waayey kuwa noocaasa ayaa lagu matelay inay xoolaha ka liitaan kuwa looga jeedaa kuwaas weeye waxaa markaa laga qaadanayaa calaa kulli xaal aqoon darada marka waxa in la dhaleecaynayo ayaa laga qaadanaya waxaa la yidhi fadiilada cilmiga waxaa ka mid a ah. waxa markaa sheegta midaan markaa ehelkiisa ka mid ahayn haddii lagu sifeeyana ku farxaya hadda cilmi isagaan lahayn ayaa waxaa laga yaabaa inuu sheegto inuu aqoon leeyahay haddii la yidhaahdo caalim weeyana waxaa laga yaabaa inuu ku farxo yacni xumaanta aqoon darradu leedahay waxaa ka mida mid marka ehelkiisa ka mida ahluljahliga mid ka mid oo aan aqoon lahayn ayaa haddana ka dhiidhiyaya in la yidhaahdo waxba ma taqaanin markaasuu leeyahy ma aniga waa xanaaqayaa waxay ku tusinaysaa xumaanshaha uu leeyahay maadaama kii ku sifaysnaa ee aan wax garanaynin uu ka xanaaqayo oo uu diidaayo ka dhiidhiyayo xumaanta aqoon darradu leedahay ku tusinaysa yacnii cilmigana fadiiladiisa waxaa ka mid a cidaan ehelkiisaba ka mid ahayn ayaa sheeganaysa oo odhanaysa marka waxbaan cilmaan leeyahay aqoon baan aqaannaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood iyagoo aan waxba garanaynin inay marka waxaweye yidhaahdaan waxbaan aqaannaa cilmaan leeyahay dabeedna markaa dadkii aqoon darro ay igu markaa jawaabaan oo ay yidhaahdaan yani tani waa sida masaladani waa sida kani waa caynka yani markaa sida ay yidhaahdaan axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam axaadiis badan baa soo aroortay oo sheegaysa fadiilada markaa cilmiga waxaa ka mida xadiiska uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam balliquu canii walow aayah waxadiثuu can bani israa'iila walaa xaraj waman kadaba calaya mutacamida falyatabawa'a maqcadahu min annaar xadiiska markaa saxiixa yani iga gaadhsiiya xaggayga yacni dadka iga gaadhsiiye wax walow marka haba noqoto waxa iga gaadhsiinaysaan aayadba ha noqote aayadba ha noqote waxadisuu can bani israa'iila walaa xaraj reer banu israa'iil waxay idiin sheegaanna wax ka sheega dhibi kuma sugna inaad ka sheegtaa laakiin wixii markaa la ogsoon yahay inay tahay shay qalada oo khilaafsan yacni markaa kitaabka iyada adilo kalaa sheegaysa xaaladda noocaas ah inaan marka waxa la sheegaynin yacni marka adilada kale ayaa laga qaadanaya ee waxaa laga tilmaamayaa waa ashyaadii marka laga aamusay oo wax markaa yacni beeninaya aan sharcigeenna aynaan ku haynin ayaa looga jeedaa waman kadaba calaya mutacammidan falyatabawa'a maqcadahu min annaar kii marka waxa iga sheega been iga sheega xaaluu u badrheerhaayo yacnii ha diyaarsado meeshuu naarta ka gelaayo ha diyaarsado ayuu markaa yidhi calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa balliquu cannii walow aaya yacnii fadiilada ay leedahay qadar yar oo markaa cilmi ah ruuxu markaysaga inuu yeeshaa yacni qadarkaas yacnii fadiilo inay ku jirto ayaa laga qaadanaya walow aayad kul ay ku tahay waxaa ka mid a ah xadiiska uu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam waman salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ka marka waxaway qaada ama raaca waddo uu ku doonaayo cilmi ilaahay wuxuu u fudaydiyaa waddaduu jannada ku geli lahaa ayuu ilaahay u sahlaa cilmiga sharciga in la barto oo la doono oo la raadiyo ilaahay dartiina loo baranayo oo ikhlaas ruuxa ay ka tahay waxaa lagu gelayaa janno waa dariiq janno oo jannada markaa lagu gelayo ruuxa jannada geyaysiinaya laakiin waa inuu liajli illaah bisharti waa inuu ku baranaya markaysaga liajli illah waa inuu u baranaya oo ikhlaas ay ka tahay oo muraadkiisu aynay ahayn yacni markaa aad yacni dadka ugu faantid aad markaa dadka kula doodid yacni waxaa weeye adiga ha lagugu ammaano iyo wax lamida mida muraadkiisu waynan ahay dadka aad kula doodid iyo wax la yani muraadkiisu waynanu ahayn ee waa inay tahay liajli illaah ikhlaas waa inay ka tahay markaasuu janno ku gelaya waana inuu yahay markaa mid cilmigii doonaya inuu ku camal faloo ku dhaqmaya waa inuu sidaa yahay waxaa ka mida adiladaas sheegaysa fadliga cilmiga in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum yacni caalimku mudnaanshaha uu ka leeyahay caabidka ka ilaahay caabudaya yacnii fadliga uu ka leeyahay ee uu ka mudan yahay waxay la mid tahay ka fadlii calaa adnaakum sida mudnaanshahayga aan uga mudanahay ka idinku hooseeya aan uga mudanahay oo kalaa caalimkuna caabidka uga mudan yahay ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam sababtu waa maxay ruuxa caalimka ah nafcigiisu waa gudbaya waa tallaabaya oo dadkii kalea ku intifaacaya cibaadadoodii uu saxayaa yacnii sida xaqaa uu tilmaamaya sida saxdaa uu ku hanuuninayaa sida xumaantaa uu u diidayaa dadkiibaa nuurkiisii ifsanaya markaasay ku intifaacayaan marka khayrkiisii isaga kuma koobna laakiin ruuxan caabidka ah nafcigiisa iyo waxtarkiisu wuxuu ku kooban yahay isaguu ku kooban yahay cibaadadiisu isagay anfacaysaa ruuxa kale ee ku xiga dee waxa weeye isagii kuma intifaacayo cibaadadii uma saxayo si markaa waxa weeye qalada hadduu sameeyo kama sixi karoo sidan waa qalade saaya saa sameen ma odhan karo waxaasaa iga qaldamee saan idhaahdaa uma sixi karo sidaa yeel ma odhan karo waddadaasaa kuu furan ma odhan karo hadduu markaa aqoon darro ku fatwoodana oo ku jawaabana waxaba dhici karta dee inuu wax lumiyo marka miduu waxtarkiisu dadka u tallaabayo oo dadku nuurkiisii ifsanayaan iyo mid isaga laftiisa oo keliya ku intifaacaya ee khayrkiisii labada waa iima dee waxa mudan ka marka waxa weeye waxtarkiisu dadka kale u tallaabaayo wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ina allaha wa malaa'ikatahu wa ahla alsamaawaati waalardi xata alnamlata fii juxriha wa xata alxuuta layusalluuna cala mucallimi annaasi alkhayr yacni xadiiska tirmidiga culammada qaarkoodna waa taxsiiniyeen qaarna waaba saxiixiyeenoo waa saxiix bay yidhaahdeen marka xadiiskaasi wuxuu sheegayaa in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo cidda cirarka ku suganoo dhan dhammaantood iyo cidda dhulka ku sugan kulay ku tahay qudhaanjada godkeeda ku jirta kulay ku tahay ama kalluunka kulay ku tahay yacnii badda ku jira waxay ku sallinayaan oo u ducaynayaan ka dadka bara khayrkay intuba u ducaynayaan intuba ay u ducaynayaan marka waxa weeye xagga khalqiga ducay noqonaysaa laakiin xagga ilaahay salligiisu wuxuu noqonayaa yani naxariis buu noqonaya waa u naxariistaa wa raxmatun maca tacdiim cala qawl ama wuxuu noqonayaa qowlka labaad in la yidhaahdo salliga ilaahay waa yacni inuu malaa'igta iyo mala'ul aclaha ka ag sheego oo arrinkooda yacnii uu markaa ku faafiyo wanaaggooda markaa uu ku ammaano ku sheego oo ka ag ammaano sanaa llaahi calayhim cinda almalaa'ika inuu ilaahay ka ammaano malaa'igta agtooda marka ilaahay waa ku sallinayaa calaa mucallimi annaasi alkhayr bimacnaa waa ku ammaanayaa ama waa u naxariisanayaa naxariis weynayni ku jirto malaa'igta iyo yacnii ehelka samaawaadkao dhan iyo ehelka dhulkao dhan ee iyo marka kulay bahalaha iyo xasharaadka yaryar ku tahay kalluunka badda ku jira kulay ku tahay marka dhammaan waxa weeye waxay ku sallinayaan cala mucallimi innaasi alkhayr yacnii dadka dadka khayrka baraya ayay markaa ku sallinayaan oo u ducaynayaan marka shayga lagu helay fadliga ah ducada ay markaa ilaa qudhaanjada iyo bahalaha iyo marka waxa weeye kalluunka iyo yacni marka malaa'igta iyo yani marka cidda dhulka ku sugan waxaa soo gelaya xoolihii waxaa soo gelaya markaysaa bahalihii waxaa soo gelaya mid hoosiiyo mid saraba waxaa soo gelaya markaysa wa shimbirihii yani marka waxaa soo gelaya xasharaadkii waxaa soo gelaya marka yacni dhammaan waa u ducaynayaan shayga marka taasoo kale lagu helay waa shay aad iyo aad u qaali ah waa shay aad iyo aad yacni u qaali ah adilada ku soo aroortay fadliga cilmigu aad iyo aad bay u badan tahay yacni markaa fadiilo badan ayaa u soo aroortay markaa mid laga gayoonayo majlis keliya lagu koobaayo ma aha waxaynay markaa culammada qaarkood tilmaameen yacni cilmiga iyo maalka dee cilmiga ayaa mudan dad fara badan waxaa laga yaabaa inay maalka doorbidaan oo is yidhaahdaan dee cilmi waxaa kaaga roon inaad waxa weeye markaa xoolo yeelato ayaa kaaga roon alcalaamatu lqayim waxa uu sheegay wejiyo fara badan oo cilmigu kaga mudan yahay xoolaha kaga mudan yahay oo markay xoolo iyo marka cilmi noqoto cilmigu mudan yahay ya cilmigu waa dhaxalkii nebiyada xooluhuna waa dhaxalkii boqorrada iyo dadka markaa khaniyada ahee tujaarta ah marka dhaxalkii nebiyada iyo dhaxalka boqorada iyo markaysagaa tujaarta iyomaa markaa mudan dee dhaxalkii nebiyadaa mudan dhaxalkii nebiyaduna waa cilmiga ah. cilmigu ruuxa waa ilaaliya waa weji labaad maalka laakiin ruuxa ayaa ilaaliya waa fadiilo labaad cilmigu isagaa xaakimoo xoolaha xukuma laakiin xooluhu cilmiga ma xukumayaan oo markaa la yidhaahdo markaa xoolahan see loo gelayaa yaa ka garnaqaya yaa xukumaya waa cilmi ee xoolahan ciddaasaa leh kani intaasuu yeelanayaa yacnii cidda markaa xukumaysaa waa cilmi laakiin xoolo cilmi ma xukumo marka maadaama cilmigu isagu xaakimun calal maal yahay dee isagaa mudan ila maalku cilmiga ma xukumaya wejiga afraad maalku yacni waxbixinta waa ku markaa tegayaa in la bixiyo oo la isticmaalo oo markaysa markaa waa ku tegaya cilmiguna yacnii nafaqada markaa la bixiyo waa ku markaa ziyaadaya waa ku kordhaya wejiga shanaad ruuxa maalka u saaxiibka ahi markuu dhinto cid kalaa iska qaadanaysa xoolahaas oo yeelanaysa markaa laga bilaabo laakiin cilmigu ruuxa qabriguu la gelayaa qabriga ayuu la gelayaa xadiisku muxuu sheegaya ruux markuu dhinto saddex baa raaca yacanii ehelkiisi iyo maalkiisi iyo camalkiisi ya labaa soo noqonaya labada soo noqonaya waa maxay waa maalkii iyo ehelkii baa soo noqonaya maalkii iyo ehelkii ayaa soo noqonaya marka cilmigu wuxuu ka mid yahay dee markaa camalkiisi buu ka mid yahay maadaama camalkiisi ka mid yahay dee isagu qabriguu la gelaya kama hadhayo awjuh badan buu sheegayaa awjuh aad iyo aad u fara badan ayuu markaa tilmaamaya marka waxyaalaha uu tilmaamaya waa fara badan yihiin marka calaa kulli xaal fadliga uu cilmigu leeyahay aad iyo aad buu markaysaga u weyn yahay maalkana waa ka mudan yahay yacnii dadkii markaysa markaa xoolaha badan markaa yeeshay maanta xoolahoodii maxaa ka baaqiya ah? maanta waxa weeye tujaartii markaysaga waxa yani xoolaha markaa badan lahaa yani xoolahoodii markaysa maxaa ka baaqiya laakiin culammadii aan waxa weeye cilmi un dhaqatay cilmigoodii waa baaqi oo waa lagu intifaacaya kutubahoodii baa meel walba markaysaga lagu akhrisanaya ajarkoodii baa u soconaya laakiin haddii maalkii qaaruun aad hesho dee wakhti yar buu ku baaba'aya dine kasta haddaad dhisto oo aad samayso hanti kastoo ma guuraana leedahay dee baaqi noqon mayso maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaq wixii agtiinna ahi waa baaba'ayaa waxa ilaahay agtiisa baaqi noqonaya culammadii markayse marka cilmiga dhaqatay aan wax kale markaysa isku mashquulin bal hadda turaaskoodii raadkoodii eeg waa u socda idaa maata alinsaanu inqaطa camaluhu ila min alaa nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam hadduu markaa eh, aadamigu hadduu dhinto camalkiisu waa go'ayaa saddex mooyaane sadaqatin jaariya sadaqo jaariya oo waqafa aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaaco aw waladin saalixin yadcuu lah ama ilmo wanaagsanoo u soo duceeya saddexdaasaa iyagu baaqi noqonaya cilmiga lagu intifaacayana waxaa loo jeedaa cilmi sharciyaa loo jeeda cilmi sharciya ayaa loo jeeda fadaaisha cilmiga waxaa ka mid ah shubahaadkii iyo cuduradii qalbiga waxa dawo ka ah cilmi baa dawo ka ah oo waxaa jira markaa laba markaa xanuunoo qalbiga ku dhaca waxaa la kala yidhahdaa maradu shubuhaat iyo maradu shahawaat baa la kala yidhahdaa xanuunna waa kii shubuhaadka midna waa kii shahawaadkaoo naftu markaysaga xumaanta ay jeceshahay macaasida sida zinada iyo waxyaalaha la midka ah. mid waxaa lagu sheegay fii suurati alaxzaab fala takhdacna bilqawli fayamaca aladii fii qalbihi marad wa maradu shahwati zina waa maradu shahwa layaha ka ah ka kale waxa weeye waa maradu shubha waa mara xanuunka marka isagaa shakiga iyo nifaaqa iyo wixii munaafiqnimada iyo wixii la mid ah oo ilaahay wuxuu yidhi fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada aayaadka qaarkood baa lagu sheegay marka xanuunka yacni markaa maradushubha la yidhaahdee isagu khatarta ah ee munaafiqiinta iyo lagu tilmaamay oo lagu sheegay ya waxaa markaa lagaga bogsanayaa waa cilmi weeye waatay culammada qaarkood ay yidhaahdeen yani bialsabri waalyaqiini tunaalu alimaamatu fi ddiin sabir iyo yaqiin baa lagu gaadhaa diinta in imaam lagu noqdo lagu gaadhaa sabirka maxaa lagu daafacayaa fitnadii shahawaadka oo macaasidii markaa naftu ay jeclayd ayaa laga sabrayaa laga adkaysanayaa marka laga sabree laga adkaysto waxay noqonaysaa in markaa laga bogsado oo macaasidu waxay u baahan tahay sabir oo sabirkii wuxuu noqdaa sabrun cala altaaca iyo sabrun can ilmacsiya iyo sabrun cala alaqdaari almu'lima waa saddex nooc in lagu sabro taacaadka yacni waxyaalaha markaa shareecadu markaa waxoona ay ogoshahay shareecadu ay amartay ee wanaagsan in lagu sabro in laga sabro macaasida iyo dembiyada in lagu sabro yacni aqdaarta ama qadarada markaysaga yani wax xanuujinaya ee masaa'ibta iyo dhibaatooyinka lagu sabro marka fitnatu shahawaat waxaa lagaga baxayaa sabir tii shubuhaadka maxaa lagaga baxaya hadday tahay munaafiqnimadii hadday tahay shakigii hadday tahay bidcadii ila bidcadu qudheedu waa marad qalbi waa xanuun qalbiga ku dhacaya oo qofkii marka waxaa weeye ictiqaadkii saxda ahaa ka hufinaya waxaa lagaga baxayaa waxa weeye waa cilmi baa lagaga baxaya cilmi ayaa laga baxaya bialsabri waalyaqiini tunaalu alimaamatu fi ddiin yacni labadaasaa lagu gaadhayaa diintii in imaam lagu noqdo yacni markaa lagu gaadhaya marka cilmigu aad iyo aad buu markaysaga u mudan yahay marka waxa weeye waa in ruuxu yani marka uu ku dadaalaa inuu shareecadii cilmi u yeesho oo uu doono alcalaamatu ibnuqayimna kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada aad iyo aad buu ugu dheeraaday fadliga cilmiga waxaanu sheegay boqol iyo saddex iyo konton weji oo cilmigu ku mudan yahay oo fadli ku leeyahay oo fadiilo iyo manqabo iyo derajo cilmigu leeyahay uu u tusaalaynayo ayuu markaas soo arooriyey boqol iyo saddex iyo konton weji ayuu soo aroorinaya marka waxay ku tusinaysaa sida markaa cilmigu u mudan yahay shareecaduna aad iyo aad cilmiga ay u ammaantay una boorisay ayay markaa tilmaamaysa marka cibaadaadkeennu waxay ku asaxayaan cilmi waxay ku dhisan yihiin cilmi waxyigii la soo dejiyey cilmibuu markayse markaa sheegayey waa cilmigii weeye cilmigaasaa dadku markaa ay rumaynayeen oo raacayeen oo lagu camal falayey la baranayey oo la akhrinayey oo lagu dhaqmayey oo la nashrinayey oo la faafinayey marka waxaa loo baahan yahay in marka cilmiga shareecada la barto ilaahay dartiina waa in loo bartaa waana in markaa lagu daraa camalfalka lagu camalfalayo lagu dhaqmayo taas yadaa waa in lagu daraa haddii waxa weeye aan lagu dhaqmin saynu horaba soo sheegnay wuxuu noqonayaa xuja ayuu inagu noqonayaa marka taas yada waa in aad iyo aad laysaga jiraa marka waxa weeye raalliha laga ahaado kolley intaas ayaan markaa kaga baxayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuubu ilayk